الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله المعضل waxaan soo bilownay oon ku dhex jiray khabarka ama xadiidka marka la qeybiyo laba ictibaar xagga qabuulka iyo raddiga qabuulkii waan ka soo baxnay waxaan maraynay khabarka markuu yahay marduud mid la radiyo oon la aqbalayna markuu yahay saddex qeybood ayuu u qeybiyey musanifka daciif oo macnaha guud ah iyo almarduudu bisababi saqdi araawi min alisnaadi in xadiidkii la radiyo sababtuna ay tahay in sanadkii iyo silsiladii xad sanadka uu qof ka maqan yahay daraaddeed iyo in khabarkii ama xadiidkii la radiyo bisababi dacni raawi raawiga laftirkiisaabaa lagu dhegan yahay oo la dacniyey labadaas u qeybsamaya raddiga haddaba qeybta koobaad qeybta daciifkeed markaan kasoo baxno waa macno guud weeyaane almarduudu bisababi isqaadi raawin min alisnaadi o squudi raawi min alisnaad in sanadka uu qof ka dhaco ayaa soo bilowday saaka saqdigaasna waxaa loo qeybiya laba qeybood saqdun daahir wa saqdun khafiyun mid iskaba muuqdaba oo aan la garan waayeyninba oo sababtuna ay tahay loo garan waayeynin u muuqdo raawiga qofka uu ka warinayo isku casriba maynan ahayn ama isku casri bay ahaayeene mayna kulmin waxaana lagu ogaaday taariikhda nin walba oo wax warinaya iyo qofku ka warinaaya waxaa la ogaaday waktigay dhasheen dhimashadoodii rixladoodii wadamadii ay kala deganaayeen baa la ogaaday saqdi daahir baa la yihahdaa saqdigaa dhaahirkaa afar shay ayaa soo hoosgala muxuu ahaa qeybta koobaad almucallaq oo sanadka awalkiisoo la gooyo alxadfu wa xadfu mubtada'i sanadi waxaa ku xigay qeybta dhanka kale ka jirta oo ah almursal waa sanadka aakhirkiisa oo la xadfo xagga saxaabiga qeybta labaad saddexaad waxay ahayd almucdal qeybta afaraadna waxaa la yidhaahdaa almunqadic afartaas saqdi bay isku yihiin sanadkii baa go-ay laakiin sardigooda afartuba waa daahir sabab duhuurkan waa sheegnay waxaa jirta sakdi khafi qarsoon oo culummada aimatu اlmuxadithiin alaima alxudaaq almutqiniina min almuxadithiin ragga muxadithiinta ee aada wax u sugaa bes ay garanayaan waxaa la dhahaa sakdun khafi ba la yihahda laba qaybood bes u qaybsama kaasagu labadaa qayboodna waxaa la yihahdaa almudalas wاlmursal الkhafiy lixdaas markii laisku daro waxaa laisku yidhaahdaa alsqaط aw saqd almarduudu bisababi saqdin baa isku dhahaa xadiid la radiyey sababtuna ay tahay sanadkii baa wax ka maqan yihi maxaa la waayey lixdaasba waa daciif sababtu maay maxay tahay maxaa la waayey shuruuddii qabuulka mid kamida la waayey oo ah itisaal sanad baa la waayey inuu xadiidki mutasil yahay soo shardi maahan haddii saqdi uu dhaco meesha wa ka maqan yahay mitizaal baa jira oo kuwa lixdan marka waxaa loo diiday bisababi faqdi shardi asaasi min shuruud sixa wahwa wahuwa itisaal sanad ayaa la waayey intaa markaa dhamayna kadib waxaan geli doonaa almarduudu bisababi dacni raawi raawi oo la duray naftirkiisa la haystaa waan arki doonaa toban toban dacnigan uqaybsamaayo marka qeybtii saddexaad ee ku saabsaneed midka saqdiga eh daahirka ah almucdar wey tacriifuhu luqatan isma ismi luqatan huwa ismu mafcuulin wey ismu mafcuul wey min acdalahu baa laga keenay waa noojiyey bimacnaa acyaah waa noojiyey alciyu wax inuu noogo ama uu daalo ama uu jirado inta waa la yihahda jirada maradka iyo daalidda iyo noogidda inta waa la dhahaa waa luqada lakin waxaan ujeedna waa kan isilaaxa weye isilaaxan maa saqada huwa maa saqada mucdal waxaa la yidhaahdaa ma ayo ladii xadiidka uu saqada dhacay min isnaadihi sanadkiisa xaggiisa ithnaani laba raawi iyo fa ka badan cala atawaari xiriir dusheed ayagoo xiriira laba raawi horta waa shardi iyo ka badan waxaa baxay hal raawi hadduu dhaco mucdal lama yidhaahdo waxa dhacay waa labo iyo ka badan shardiga labaadna waa inay labadaasi dhacay sanad ka maqan ama ka badan inay xiriiraan oo isku xigaan baa shardi ama awelka ha ka goo ama aakhirka ha ka goo ama dhexda ha ka go laba raawi iyo ka badan oo isku xiga umaad fiirsan adiga taan baad fiirsan sanadka waxaa dhacay laba raawi iyo ka badan ayaa dhacay oo isku xiga laakiin isku xiga leanna markii laba raawi la yirahdo maxaa baxay hal raawi baayaa baxay sooma hal raawi hadduu dhaco waxaa la dhaha mucdal mucdal lama yiraahdo maxaa laba raawi baa la rabay laba iyo ka badan baa dhacay lakin iskuma xigaan batel batel waay hore mid ka maqan akir mid ka maqan ma mucdal baa la dhihi mucdal lama yihahdo liannahu cala tawaali baa la waayey tacriifka sidiisaba wuxuu leeyahay ixtiraaz waxa la yihahdo ixtiraaz wax buu saarayaa waxa uu saaraya anaga nama khuseeyo marka ah, waxa uu saaraayo tacriifka nama khuseeyo waxaana khuseeya waxaa weeyaan tacriifka jaamica ee maanica ah. midkaas way midka usocono muxuu yahay maa saqada min isnaadihi ithnaani labaa dhacday iyo faakaro ka badan cala tawaali xiriir dusheed mithaaluhu maa rawaahu xaakimu xaakim wuxuu wariyey xaakim nasaburi fi macrifati culumi اxadiid kitaabka uu leeyahay la yihahdo macrifatu culumi اxadiid bisanadihi buu ku wariyey sanadkiisi buu soo tiriyey soo waday ilaa uu kasoo gaaro ila qacnabiyi uu kasoo gaaro can malik uu ka warinaya qacnabina qacnabi cabdullahi bnu maslama la yihahda cabdullahi bnu maslamata alqacnabi can maalikin buu ka wariyey anahu maaligna balaqahu waxaa soo gaaray ana abaa hurayrata qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabiga wuxuu yihi lilmamluuki waxaa u sugnaaday addoonkii lalahaa dacaamuhu cuntasiintiisiiy wa kiswatu aradbixintiisa bilmacruufi si quruxsan si wanaagsan in loo cunta siiyo loo aradbixiyo yaa addoonka la rabaa walaa yukallafu inaan lagu kalifinna waa laazima iyaduna min alcamali shaqada uu qabanayo ilaa maa yudiiqu wuxuu kara waxaan ka ahayn xadiidkaasuu soo arooriyey min dariiqi اlqacnabiyi can maliki balaqan balaqaatu malik baa la yihi balaqahu marka hadduu ku dhaw malik balaqahu warba war soo gaaray isaga u rabtoos u warinin qaala alxaakim wuxuu yihi hada xadiidkani mucdal mucdal wey can maalikin baa laga wariyey acdalahu malik baa icdaalkaa la yimid haakada sidan fi lmuwada ah, sidan ku wariya isagoo mucdala kitaabkiisa muwada ah ayuu sidan wixii mucdalka kuso wariyey maxaa yeelay wuxuu iska yihi malig warkay arrinta soo gaadhay balaqow an abaa hureyra abu hureyra iyo maaligna isma soo gaarin ilaa maalig wuxuu aha taabicu taabici buu ahaa ugu yaraan marka isagii abu hureyra qof baa udhexeeya laakiin sanadka labaa udhexaysa ah, acdalahu hakada waxaa sidaa isagaa u icdaaliyey oo mucdalkaa ku wariyey fi lmuwada maalig baa muwada kusoo wariyey fa hada alxadiidu mucdalun waa mucdal see mucdal ku yahi sheekh wuxuu ku yihi lianahu saqada minhu waxaa dhacay ithnaani laba raawi oo mutawaaliyaal xiriira bayna maalikin maalig waxay fadhiyaan wa abi hureyra udhexeeyaan waqad carafnaa waxaan garanay anahu saqada minhu ithnaan in laba raawi ay dhaceen mutawaaliyaan xiriirta min riwaayati alxadiidi xadiidka werintiisaan ku garanay khaarij almuwada muwada khaarijkiisa aan werinay haakadaa sidanaanan ku werinay can maalikin can moxamed bn cajlaan can abihi can abi hureyra ah, khaarij muwada kutubti kala laga helay kitabka xadiidka waa saxiix wey khaarij muwada waxaa la helay in maalig uu ka warinaayo moxamed ibnu cajlaan almadani maxamedna aabihii cajlaan buu ka warinaya cajlaankaas abu hureyre ka warinaya marka bayna abi malikin wa abi hureyra meeqa ku jirta laba nin maxamed iyo cajlaan labadaasaa ku jirta soo ma arti maalik marka markuu muwadaciisa warinayey wuxuu iska yihi balaqahu ana aba hureyrata qaala qaala rasul lah sal slam iska yihi marka maalik sanadkiisii halka taagnaa wuxuu ku dhacay abu hureyra ku dhacay isaga abu hureyrana laba qofa udhexaysa mucdal oka tacriifka ku noqon hadi waad garatahay ma saqada min isnaadi ithnaani fa akharu cala tawaali labaya ka badan oo sanadka ka dhacay xiriirana waan helna mise maan helin miaalso kamaan helin oo ka miaalki xukmuhu hadda mucdal xukunkiisa muxuu yah ma la aqbali mise waa marduud marduud wey iska caddaayba almucdalu xadiidu daciif waa xadiid daciifa wey wa huwa aswa waa kasii xun yahayba xaalan xagga xaalka min almursali mursalki waa ka xun yahayba wlmunqadic munqadicna waa ka xun yahay leanna mursal saxaabigii dhankiis wax ka go-ay waa soo maray in xataa ay ku doodayaan saxaabi baa maqan oo qaarkood ay leeyihin waa maqbulo waa la aqbali mursalka munqaطicuna hal raawi basaa maqan kan laakiin laba raawi aa maqan kulamaa kahura sakdu kulamaa kahura dacfu sakdiga markuu bataba dacfiguna waa sii badanaya soo ma marka munqadic hal buu ahaa wax maqan mursalla hal buu ahaa waxa maqan oo taabici a mathalan laakiin mucdal laba qof baa maqan marka laba dacfigiisa waa laba laab wey laba laab weeyaan saas darteed wuxuu ku leeya wahuwa aswau xaalan waa ka xun yahay aswa wakiil ka xun weeye xaala min jihati xaal min almursali mursal buu ka xun yahay iyo wlmunqadic wadalika sababta ugu xun yahay waxaa weeyaan likahrati lmaxduufiina waxaa la xadfay baa badan min alisnaadi sanadka xaggiis laga xadfay wa hada alxukmu xukunka aan saaray mucdalka xukunka aan saaray muxuu yahay daciif soo maha xukunka aan saaray cala lmucdali mucdalka aan saaray inuu daciif yahay biijmaaci culamaai wey culamada kulankooda weeyaan waxaa maarata khilaaf xataa ka taagan yahay maaha xukunka aan saaray oo niri mucdal waa daciif waa ijmac muran kama taagna wey ayb ijtimaacuhu maca bacdi suwar mucalaq mucalaqa iyo mursa iyo mucdalka meelana way iskaga imaadaan meelna way kala tagaan marka wuxuu ku leeya ijtimaacuhu mucdalka kulankiisa bacda suwari lmucalaqi mucalaqa suwarkiisa qaar kamida uu la kulmo alkaa soo maray mucalaqa laba suuruu lahaa waxaa ujeeda mursalka mucalaqa mucalaqa laba suuruu lahaa soo maheen in sanadka dhammaantiiba uu xadfo raawi sheekhi kitaabka lahaa mualifki iyo inuu xadfo saxaabiga iyo iyo ama saxaabiga taabiciga uxadf ah, saas ahayd eh, mxua kaas mursal ku ahaa soo ya ah, ah, warunta ilaa dhid marka ilaa geli marka wuxuu ahaa in sanadkao dhan wada xadfo oo bukhaari iska yirahdo qaala rasuulu ama uu xadfo saxaabiga mooyeene waxa kale ama saxaabiga iyo taabiciga mooyeene soo marray sooma marka halkaa markiisaa la yiraahdo dee mucdal wuu soo geli sanadka awelkiisa haddii uu iska wada xadfo mucdal maxaan laba iyo ka badan oo isku xigta sameen halkaa mursalna wwaxaan ujeeda mucalaqna wuu noqday mucdalna wuu noqday meella waa ku kala tegi doonaa meella waa ku kala tegi doonaa wuxuu ku yihi marka ijtimaacuhu mucdalkao kulmay maca bacdi suwari lmucalaqi mucalaqa suwarkiisa qaar kamidu ay kulmeen isku mid noqdeen ina bayna almucdali mucdalka iyo wa bayna almucalaqi mucalaqa cumuuman baa udhexeeya wa khusuusan min wejh wax caamah wada leeyihiinna waa jiraa khusuus ay kala khaas leeyihiinna waa jiraa yani cumuuma min wajhi wa khusuusa min wajhi wey dhanna caan bay kawada yihin waxbay ka wada leeyihin waa iskugu imaadaan qaybna u kala tegsan yihin oo khaas khaas bu kala leeyihin ko wuxuu yihi fayajtamicu lmucdalu mucdalku wuxuu ku kulmaa oo uu lamid noqdaa maca almucalaqi waxay iskugu imaadaan fi suuratin waaxida hal suura ah wahiya suuradana waxaa weeyaan idaa xudifa marka la xadfo min mabda'i isnaadihi xadiidka sanadkiisa bilowgiisa marka la xadfo raaweyani laba raawi laba raawi mutawaaliyaan isku xigta xagga bilowga ee bukhaari baa maala labadii sheekhiisi iyo sheekhu sheekhi bu isla xadfay oo xidhiidha fahuwa kaasi mucdalun waa mucdal oo waan ka hela tacriifkii laba raawi isku xigtay laheene wa mucalaqun waana mucalaq o sanadka awalkiis haddii la xadfo halla allah ka dhige labana allah ka dhige mucalaq buu ahaa marka mucdalun mucdal weeyaan wa mucalaqun mucalaqna weeyaan fi aanin waaxidin ay fi waqtin waaxidin wati hal waqti ah yay waxay wada noqdeen mucdal iyo mucalaq bay wada noqdeen ayib mucdal say ku noqdeen sanadka awelkiisa laba qof oo isku xigta adii la xadfay mucdal ba mucdal wey ha leanna tacriifka mucdalka waxaan nidhi maa saqada min isnaadi ithnaani fa akthar cala tawaali baan labaya ka badan oo xidhiidha waana la helay waana mucalaq oo mucalaq waxaa la yihahda sanadka awelkiisa oo la xadfo ama hala wada xadfo ama qaar hala xadfe awelka sanadka oo la xadfo waayna dhacday sidan marka mucalaq iyo mucdal meesha way iskugu imaadeen ba wa yufaariquhu mucdalka wuxuu mucalaqa faaruqaa oo isku khilaafaan fii suuratayn laba suuro laba suray ku kala duwan yihiin idaa xudifa haddii la xadfo min wasat اlisnaadi sanadka dhexbartankiisa raawiyaani laba raawi oo mutawaaliyaana xidhiidha haddii la xadfo maxaa la dhihi fa huwa mucdalu mucdal weeyaan ila laba raawi oo xidhiidha uma inaga noo baa noo daran laba raawi oo xidhiidha meesha laga xadfo awelka iyo awsadka iyo aakhirka midku hadla mucdal maan dhehna tacriifka waan ku fadhiye walaysa bimucalaq ah, ayb walaysa bimucalaqin mucalaq sameeh ma aha maxaa yeelay mucalaqa awel sanad buu ahaa in la xadfo lakin maanta waxa la xadf yahay wasadu sanad wey marka meeshan waa waa mucdal mucalaq ma aha way ku wada tagsan yihiin ah, mucalaq weeyaano laba raawi isu wey waxa ujeeda mucdal weeyaano waa laba raawi isu xigta ma aho awel sanadkii baan yaan waxba ka gooneen awel sanadki ba goona suurada labaad ay ku kala tagsan waxaa weeye idaa xudifa haddii la xadfo min mabda'i isnaadi sanadka bilowgiisiba raawin faqad hal raawi baa la xadfay fahuwa midkaa isagaa mucalaqun mucalaq baa la dhahaa walaysa bimudalin mucdal ma aha waa mucalaq muxuu mucalaq ku noqday sanadka awelkiisaa la goyay sanadka awelkiisa wixii ka go-an waxaa la dhahaa mucalaq raawi fa akthar ma hal raawi aan ugu filan haduu goyanya mucalaq baan dhehena mucdal ma aha sababta maxay tahay maxaa la waayey raawiyaan horta waa la waayey mutataaliyaanina waa la waayey laba raawi isku xigta mesha ma maqna marka meeshaas iyadaa mucdal ma noqonayo mucalaq buu noqoni marka meela waa iskugu imaadeen meela ku kala tageen min madani lmucdali mucdalka meelaha loo aaneeyo meelaha loo aaneeyo mucdalka ee uu ku badan yahay ee kutubta loo u badan yahay qaala suyuudiy wuxuu yidhi min madani lmucdali wاlmunqadici wاlmursal saddexdaas meelaha aad aanaha ugu yiira laga helo kitaabu sunani lisaciid bin mansuur wey ba kitaabka labaad mualafaat ibn abi dunya ibn abi dunya kutub badan buu leeyahay kutubtiisa ayaguna inta in badan waxaa laga helaa axaadiis Eh, waa ujeeda mucdala munqadica mursala intaba laga helaa naam meelahaasa laga helaa buu leey almunqaic munqadica waa qeybtii afaraad ee xadiidka marduudka ah sababu radigiisana uu saqdi yahay saqdigiisana uu daahir yahay ma fahamti waa qeybta afaraad ee xadiidka marduudka ah la radiyey sababta loo radiyeyna ay bisababi saqdi ay tahay waxbaa dhacay saqdigaasna ma daahir baa maswaaqafi daahir kii afaraad u dambeeye wey Ah. kii afraad udambeeyey weyaan almunqadic baa la yihahda tacrifu luqatan ismu lfaacil min alinqidac baa laga keenay lidul itisaal itisaal waa wixii xiriira inqidacna wixii kala go-an hadii istilaaxan waxaa lagu yihahdaa maa ay ladii xadiidka lam yatasil isnaaduhu sanadkiisa uunan xiriirin calaa ayi wejhin wejkii kaanu ka ahaada inqidacu inqidaciisa wej alla wej ahaadaba sanadka uuna xadiidka sanadkiisa una xiriirin baa munqadic la yihahda kan marka waa macnihii caamkaha buu ku fasiray ah. leanno fiiri mucalaqa markii mafhuumka hadda laga hadlayo tacriifkan mucalaqu muxuu yahay waa munqadic mucdalla waa munqadic mursalla waa munqadic hal nin oo dhexda ka maqanna waa munqadic intaba wax allaala wixii sanadka ka maqan dhan munqadic bu ku rogay waxbaa ka maqan munqadic wax la goya la dhaha sanadka wax ka goan yahay marka waxaa intoo dhanba munqadic baa abu noqon oo lagula fasiri sanadki ba wax ka maqan waxbaa ka maqan yahay dayib lakin tacriif khaas uu munqadica leeyahay tacriif khaasa uu kaga duwan yahay cinda mutaahiriin muxadithiinta kuwa dambe ayay kaga duween qaarkoodna waa caamkaasi qaateen musanifka hadda qeybta caamkeed buu kusiiyey kadibna midka khaaskuu kusiin doonaa maa lam yatasil isnaaduhu baa la yihahdaa sanadkiisa midkuuna xiriirin calaa ayi wajhi w alla wajki kaana inqidaacu wajku inqidaaca noqdaba ah, ama awal ha ahaado ama awsadka ha noqdo ama dhexda ha noqdo ama tawaali laba ha noqote ka badan inqidac base wada geli sharxu tacriifi tacriifki baa lagu sharxaya oo lagu faahfaahinaya lagu fasiraya yacni waxaa la jeedaa ana kula isnaadin sanad kasta oo inqiaaca uu go-ay min ayi makaani meel alla meeshii kaana u ahaada inqiacaasba sawaan waxaa isku mid oo kaana inqiaacu inqiaaca iyo go-itaanka sanadka uu ka go-aya min awali isnaadi sanadka awalkiisa haya aw min aakhirihi meesha u dambaysa mursalka haya aw min awsadii dhexda ka maqnaaya fayadkhulu waxaa geli fiihi tacriifkaasi calaa hada sida aan soo sheegnay waxaa geli almursalu mursal baa soo gelaya munqadic wlmucalaqu baa soo gelaya wlmucdal baa soo geli almursalu waa soo gelay sanadka akhirkiisa go-anya wlmucalaqu waa soo goy sanadka awelkiisa uu goon yahay wlmucdaru waa soo goy oo labiya ka badan ay maqan yihiin oo isku xiga laakina culamaa almusalax musalaxa culamadiisa almutaakhiriina kuwoodii dambe khasu lmunqaica munqaic waxay ku khasiseen bima lam tantabiq midka ayna ku daboolmaynin caleyh korkiisa suurat lmursali mursal suuradiisa aan soo gelaynin awilmucalaq aan soo gelaynin awilmucdal aan soo gelaynin saddexdaas suuraba mid aan soo gelaynin oo ka soo haray oo ah mathalan inuu hal qof maqan yahay dhexdana ka maqan yahy inuu hal qof maqan yahay dhexdar ka maqan yahay ah, tacriifka noocaasa isqaadu raawin fi ahnaaءi sanadi haddaan idhaahno mursal ma lagu magacaabi karaa ya sanadkii baa dhexda waxaa ka maqan hal raawi mursal ma dhigi kartaa maya sababto ah maxaa wey mursalku wuxuu ahaa aakhiru sanad buu ahaa aye mucalaq ma dhigi kartaa maya xageebu mucalaqu ahaa awalu sanad buu ahaa mucdal ma dhihi kartaa maya sababtu maxay tahay mucdalka laba isku xigtaa la rabe laba isku xigtaa la rabay mana aha waka halkaa marka wax lala ma jirto muqadac waxaan inaad ku fasiri karto ma laha wa kadalika sidaas yukaana ahaaday isticmaalu mutaqadimiin mutaqadimiinta isticmaalkooduna fi lgaalib sida qaalibka ah macna u gaar ah oo mursal iyo mucalaq iyo mucdal midna aan soo gelanin bay muqadac ku fasiraan qaar mutaqadimiinta kamid ah sida qaalibka walidalika sidaasuu qaala nawawiyu imaam nawowi raximah llah wa akharu maa yustacmalu waxa ugu badane loo isticmaalo fi riwaayati man qof riwaayadiis duuna taabiciyi akharu ma yustacmal waxa ugu badan ee munqadih loo isticmaalo kaain waxay aatay fi riwaayati man duna taabici taabici wixii ka sokeeyey taabiciga cali saxaabiyi ka warinaya ka malikin can ibni cumara wixii taabici ka sokeeya taabici maa ka sokeeya waa taabicu taabici soo taabici wixii ka sokeeya oo can saxaabiyi ka warinayo yaa loo isticmaalaa buu ku yiri taabicu taabici baa wuxuu yiri can ibni cumara malik muxuu yihi ka malikin malik oo can ibni cumar ka warinayo marka maligna mxuu ahaa taabicu taabici wey ibnu cumarna waa saxaabi marka markii ibnu cumar uu ka wariyey malig munqadic baa lagu fasiri ah, mursal ma aho saxaabiga waa kan ku fadhiya ibnu cumar wey mucalaq ma aho sanadka awelka lagama goobin mucdal ma aho laba qof meesha kama maqna munqadic weeyaanoo beyna maalig wa ibnu cumar nin baa marka udhexeeya halkaas marka munqadic baa lagu fasiraa buu leyahy nawowi raximah llahu tacaala adigu marka waxaa weye munqadica mara macna caam leeyahay mana marra macna khaas leeyahay almunqadicu abakama saa kuusii faafahin doon mar labaad almunqadicu munqadica cinda almutaakhiriina culamada mutaakhiriinta min ahli lxadiid weliba kamid ah agtoodaas munqadic waxay u yaqaanaan huwa maa lam yatasil isnaaduhu waa xadiidka sanadkiisa uunan xiriirin mima laa yashmuluhu una kulminaynin kuna jirin ismmursali mursal magaciisna una kulminaynin inqiaacaas aw imucalaqi mucalaq magaciisna una shamlinaynin ku jirin meeshaas aw ilmucdal mucdalna una ku jirin saddexda waa saar waxaa soo haraa muqadic la lahaa saddexda markii la saaro mursal marki la saaro akhiru sanad la gooyey mucalaq awalu sanada mucdalo laba isu xigtaa markii la saaro waa hal qof oo dhexda ku jira weeyaane kaasaa yaa munqadic la yihahda fakaana almunqadica munqadica waba isaga fakaana almunqadic ismun waa magac caamun kulminaya likuli inqidaacin gu'itaan kulligii fi sanadi sanadka ahaaday kasta oo sanadka ku jira horta waa kulmin maa xadaa suwaran wixii ka soo haray suurooyin halaatha saddex min suwar linqidac inqiaac wartiisa kamida ila kuwan kaleba macna ahaan munqadic bay noqonayan lakin marka munqadica musطalaxa ah ee mutaahiriin muxadithiinta isku raaceen laga hadlaayo saddexdan wixii ka saaray wey maxaa yiri saddexdaas waya xadfu awal isnaad sanadka awelkiisa oo la xadfo marka laga soo reebo xadfu awal isnaad maxaa lagu magacaabaa almucalaq aw xadfu aakhirihi sanadka aakhirkiisa oo la xadfo marki laga soo reebo aw muxuu ka aakhirka laga xadfi mursal aw xadfu ithnayni laba xadafkood marka laga soo reebo mutawaaliyeyni xidhiidho min ayi makaanin kaana meeshay ku jiraanba kaana muxuu ahaa mucdal saddexda waxay ka soo hadho inqidaaca waxaad ku magacowdaa munqadic ku magacow wa hada huwa aladii mashaa calayhi xaafid ibnu xajar waa sida uu xaafid ibnu xajar ku tegey ee uu ku socday dahaba mashaa manaa dahaba wاctaqada waraa wey wa huwa aladii mashaa uu ku tegay caleyhi maago alxaafid ibnu xajar fii nubati nukbaha iyo wa sharxiha sharxeeda sharxeedana muxuu ahaa nuzhatu nadar nusrat nahr nuhratulfikri iyo sharxiisa nusratu nahr labadaba xaafid ibn xajar wuxuu ku tegey munqadic waa maga magac khaas ah oo saddexdaasi marka laga soo reeba ah markii mursal laga gooyo xaggana mucalaq la gooyo xaggana mucdal la gooyo wixii soo haray baa munqadic la dhahaa bu ku yiri waa isqaad fi sanadi uu dhaco min raawi hal raawi ayaa dhacay fi athnai sanad buu ka dhacay awalka haddaa tiraad macno kala soo boodi munqadic waa yahay sax min xayu mafhum caam mabdaa caamka marka laga hadlaayo lakin awelka haduu ka goor ma gaaru leyahy magaca gaaru leyahy oo la yihahdo mucalaq aakirka haduu ka goor magac gaaru leeyahay oo inqidaac aan ahayn oo ah almursal dhexda haduu ka goor laba isku xigtan ay yihiinna ama awel beelshahadaba beelshahada dhexda mehe awel iyo aakhir iyo dhexda laba isku xigtaan raba ayadana mucdal baa la yirahda wixii kasoo harayna munqadic iska dheh saas ku leeyahy haddaba waxaad ogaatay munqadica macno caam iyo macno khaas leeyahy ah, aad buuna sheekha noogu fafaahiyey uma inahu qad yakunu linqidaacu qad yakunu inuu dhahaadaa la arkaa alinqiaacu inqiaacan sanadka waxaa ka maqan fi makaani waaxidin min isnaad hal meel oo sanadka hal meel oo sanadka ah inuu qof ka maqanya dhici karto markaasaan munqadi dheheenaa waqad yakunu fi akthari min makaani waaxidin meel ka badan hal meel ka badan inuu dhacana inuu marata inqiaaca inuu ku jirana waa dhici kartaa ka an yakuuna alinqiaacu waa inuu yahay fii makaanin laba meel aw halaata saddex mmaala mathalan saddex iyo laba ka badan laba iyo saddex ka badan inuu inqidaaca dhaco hadda wuxuu kuleeyahay inqidaacan waxaan adiga fiirinaysaa saddex shay baad iska fiirin wixii saddexdaa shay ka soo haray munqadic waa ku rumoobi inuu sanadka awelkiisa ka go-o oo mursal u noqdo mucalaq iyo aakhirka oo mursala iyo laba isku xigta meesha ka dhacaanba oo mucdala wixii ka soo haray maxaan dhehenaa munqadi inqiaaca marka waxaa dhici karta sanadka hal qof inuu ka maqan yaha dhici karta saddexdaa suura aan ahayn dhexdu maalan ka maqan yaha hal qofa maxaan dhehayna munqadi baan dhehayna hal ka badan weeye laakiin ma xiriiraan hal ka badan baa sanadka ka maqan laakiin labadaas maqan ama saddexdaas sanadka ka maqan ma xiriiraan kow dheh awelka sanadkana ma aha laba dheh aakhiru sanadna ma aha saddex dheh wixii ka soo haray muqadac buu noqon marka muqadac labada wej buu ku imaadaa inuu sanadka qof ka maqan yahay qof ka badan oon xiriirin awel kala dhicin aakhir kala dhicin inuu yahay ayadana maxaan dhihi munqadic baan dhehena ma fahamta hadhow alkas meeshan laqsi ba isku bedeleysa googa ba isku bedeleysa googa xagala ma taqaanaan ya hadhow waa la googaaleysan doonaa ogaada waxaan ah. waxaa weeyaan waa masaaishaas waa iska nooc eh, qaacida ah weeyaan oo u baahan in korkaas laga ogaado korka hadaad ka fahamto iska dhag weeyaan ah, warku waa iska cad yahay wax adeega kuma jiro aha uma inahu qad yakunu inqidacu fi makan waaxidi min istinad inu dhahda arka hal meel ka dhacay waqad yakunu fi akthar min makan waaxidi meel ka badan inuu hadana waa laga yaaba kaan yakuna inqidacu inu hado fi makaani laba meel uu ka maqan yahay ow thalatha saddex mathalan lakin markaan leenahay ithnayni ow thalaatha aan leenahay cadam tawaali baa shardi ah sanad inun ahayn baa shardi aakhir sanad inu ahayn baa shardi kuwa magacyo kale usoo tusmeynay magac kale ubixinay mithaaluhu ma rawaahu cabdurazaq ibn hamaam asancaani can thawriyi uu ka wariyey sufyaan carabi isxaaqin uu ka wariyey can zayd bni yufaycin can xudayfata marfuucan sanad buu ku tahay wuxuu ku dhamaaday saxaabigiiha xudayfa bnu yamaan marfuucan buu ku yirahde haddii marfuucan lagu yirahd wax ka dambeeya qaala rasuululahi baa soo geli ah, muxuu yihi nabigu in wallaytumuuhaa imaarada haddaad u dhiibtaan abaabakrin faqawiyun fahuwa qawiyun waa mid xoog leh amiinun oo ma'muuno la aaminay madaxnimada haddaad markaan dhinto kadib aad caleema saaratana abubakar abubakr waa qawi amiina sideedana mas-uuliyaadka iyo xilalka iyo madaxnimada maxaa loo shardiyaa alquwa wاlamaana alquwa wاlamaana ya aba tstaajiru ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin cifriidkii muxuu yihi min aljini ana aatiika qabla an taquma mnaqaaq wainii laqawiyu amiin a alquwa wاlamaana suyusufna muxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam ijcalnii calى khaza'in اlardi inii xafiidun xafiid macnaa qawi xafiidun caliim xafiid waa amiin wey caliimna waxa wey waa quwadii waa soo gelaysa quwadaas quwatu cilmi iyo quwadii maratay adaha inta way soo wada gelaysaa marka nabigu wuxuu yihi haddii ad abubakar ay weli ka dhigtaan oo khaliif ka dhigtaan waa qawi amiina buu yihi xadiidkaas waa munqadic faqad saqada waxaa dhacay min hada اlisnaad rajulu nin baa dhacay min wasadi dhexdu ka dhacay soo maarti min awsadii buu ka dhacay awelka hadduu dhici lahaa maxaan dhihi lahayn yah mucalaq hadduu aakhir ka dhici lahaana dhaxda meesha ahaato oo laba isku xigta hadduu dhici lahaana midna ma aha maanta faqad saqada min hada isnaad rajulun hal nin ah min wasadi buu ka dhacay wawa rajulkaa dhacayna shariig wey shariig baa ku jira saqada shariig wuxuu dhacay bayna thawriyi wa abi isxaaq thawri iyo abi isxaaq oo haba isku xiga dhexdooda ku jira id ana thawriya alimaam thawri sufyaan lm ysmc اxadiiثa xadiid kamaba maql min abi isxaaq mubaasharatan toos waxa uga maql waa la yaqaanaa markaasuu maanta wuxuu yihi thawriyu can abi isxaaq buu yihi waan garanay marka dhexdooda inuu qof ku jiro haddii la baaray shariik buu noqday wainamaa samicahu wuxuu thawri wax ka maqlaa min shariikin buu ka maqlaa wa shariikun shariik ba samicahu xadiidkan ka maqla min abi isxaaq ka maqla shariigaa marka keligii meesha ka maqan saqdigaasi meesha ka dhacay sanadka waxaa weeye daciif saasuu ku noqday xadiidku itisaalu sanad baa la waayey dضacfigaasna wuxuu ka yahay munqadic buu ka yahay munqadic wey manaha naam fa hada haddaba inqiaacan iyo dhicitaanka sanadkan uu shariik ka maqan yahay laa yanطabiqu caleyh ku daboolmi maayo lagu magacaabi maayo isma mursal mursal ma lagu dabooli karaa magaciis ma lagu magacaabi karaa may mursal laguma magacaabi karo lannahu aakhiru sanad meehe wala laguma magacaabi karo maxaa yeelay sanadka awelkiisa meh waxa maqane wala laguma magacaabi karo maxaa yeelay labadiyo ka badan isu xigta meehe fahuwa idan muxuu ku caynoobay muxuu ku caynoobay oo ku cadaaday almunqaic ku caynoobay wax kale oo magac kale uu yeelan kara maleh haddaba waxaad dhihi kartaa kulu kulu maala waxaad dhihi kartaa kulu mursalin wa mucalaqin wa mucdalin munqadic walaysa alcaks walaysa alcaks mursal kasta iyo mucalaq kasta iyo munqadic kasta waxaa ujeeda mursal kasta iyo mucalaq kasta iyo mucdal kasta munqadic waa lagu magacaabi karaa min xayu mabda guud ahaan laakiin mursal iyo mxuu ahaa eh, eh, eh, kuwan kuwan ayaga munqadic lagula magacaabo mursal munqadic mxuu ahaa a hay waka ka halaabin y mursal wax allaala wixii dhaca sanadka ka dhaca munqadic baad ku magacaabi munqadic baad ku magacaabi laakin haddana magac kalu wataa magac kalu wataa oo mursal buu noqon mursalkii asaga ahaa gaar buu ola baxay magacaas mucalaqina gaar buu ola baxay mucdalkina gaar buu ola baxay waxaa caamaho marka caamsan munqadica caamsan wey saas wey macnuhu xukmuhu munqadic xukunkiisi muxuu yahay almunqadicu daciifun hadda weeyaan biijmaaci lculamaa buu daciif ku yahy culamada dhan ba isku raacday muxuu daciif u noqday sababtu lifaqdihi wuxuu waayey shardan shardi min shuruudi lqabuuli qabuulka shardigiisa kamid ah wa huwa shardiga la waayey muxuu yahay itisaalu sanad wey wliljahlina waa ku jiraa jaahilnimo la garan waaye bxaali raawi raawi xaalkiisii almaxduuf adf raawiga maxduufka meesha ka maqana waan garan lana kol haddii jahaalat lcayn iyo jahaalat lxaal ay imaatona de waxaaba dhici karta inuu ninkaa maqan laleeyahay inuu xagga maaratay dacfi uu qabo oo xagga dabdiga ama xagga cadaaladda ayadana taasna waa u daciif noqday labadaasi sababood bu marka labadaas sabab bu daciif ku noqday nacam halkaas ka joogo wallah alam wabilahi towfiq sala allah waslm ala